waxaan ku soo dhowaynayaa horta waxa inoo dhiman waa hal gabay oo kooban insha allah iyo labiiyo saddex qof oo faalleeya wax badan inooma hadhin gabaygii daldhammeeyaha ahaa ee aadka u cuslaa gabaygaa bilan buu ahayo waa waa waa inoo dhammaaday isagu waxaan ku soo dhowaynayaa maxamed maxamuud aare ayaan ku soo dhowaynayaa maxamed waa falanqayn ama si kale haddaanu idhaahdo waxau nala wadaagi doonaa halmuceed kooban oo ka mida gabaygan bilan ha soo dhawaada aare asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta anuu gabayaaman yihii laakiin dadka gabya gabayga yar dhadhamiyaan ku jiraa murtidiisana yar fahmaa runtii sheekhu laba gabay buu tiriyey oo aynu odhan karno waa risaalad kolkuu abwaanku wax tirinayo horta isaga wax haysta amba dareen ku jira buu gudbiyaa markuu dareenkaa gudbiyo isagaa horta ku raaxaysa awalu man awal mustafiid horta waa isaga waayo wax lar ku jiray buu keenaa oo wixii isagu markaa uurkiisa ku jiray buu soo gudbiyaa runtii marka suugaanta la yar egeegayo ama culimmada dee ka shaqaysaa ay eegayaan waxay dhahdaan saddex arrimood bay u eegaan murtida la tiriyo ama suugaanta la tiriyo midi waxa weeye muxuu xambaarsan yahay muxuu gudbinayaa ma khayr baa ma wanaag baa macaybaa ma ammaanba ma habaarba ma ducaa waxbuu gudbinayaa runtii waa loo eegaa waxaa kaloo loo eegaa halku-dhig ma yahay nolosha hadhow lagu eegto oo lagu iftiinsado noloshu dee waxay leedahay mushkiladay leedahay wax badan baa laga ayaa ayaa laga ayaa ayaa laga gabyaa ama laga suugaanta laga tiriyaa qaxooti baa jira dhibaataa jirta dhaqaale xumaa jirta waxaynu ognahay soomaalida dambe weliba markaynu eegno waxaa aada ugu fara badan heeso jacayl ah ama gabay jacayl ah qolyada qolyaha gabaydhaadhigi waxay dhahdaan nolosha intaa kagama jiro soomaaliya ay gabay jacayl ka tirisay ama hees ka tirisay waxaa ka badan mushkiladaha kale riwaayadii la dhigi jiro malaha dee jiray baa jiray ragga qaar way jireen malaha jiniya jacayl maxaye jacayl maxay waxbaa la oqrin jiray marka nolosha kagama jirto intaa waxaa laga sheegay waa waa waa falsification baa ku jira waxaa kaloo loo eegaa af soomaaliga uu ku hadlayaa ma yahay kii standardka ahaa amba kii qiimaha lahaa ee soomaalidu ku dhaqmi jirtay dee afkii afkan deemka soo kordhay iska suuqdiga aan dee ahayn runtii intaasiba macno weyn bay u yeelaan gabayga markaynu tusaalo soo qaadanno sheekh xuseen gabaygan uu tiriyey runtii waa risaalad xambaarsan wax wacan oo badan oo runtii ee eh, dumarku ay leeyihiin eh, malaha hooyo eh, uu kaga warramay hadraawe markuu kolkuu ka sheekaynayay waxaad moodaa inuu isaguna dumar oo dhan halkii ay dadka iyo nolosha kaga beegnaayeen inuu sheekhu uu runtii u sameeyey ee tusaale fiican inaga siiyey baad ayaad ay u eg tahay marka ereyada la eegayo runtii gabaygu wuxuu macaan ku yeeshaa qofku kelmaduhu isticmaalayo sidii saddexda afran aan sheegay ninku markuu leeyahay gabyo fara badan baa la tiriyaa soomaalida gabada badan bay leedahay odaygiina cabdulla xasan markuu leeyahay cer xabqamay xareed laga harqaday haradigeed baa leh xiin hawle iyo heega curan hogol daruuraa leh hirdoog iyo caleen hamasha iyo habata ciid baa leh waa inayo macaanoo kollay ninkii miyi ku koreey anuu miyi baan ku koreey uu fahmi karayo oo de la dhegaysan karayo oo erayadan ka sheekaynayaa marka ay noqoto halku iyo risaalada uu gudbinayo allaa weyn cerkaasaa wahdiyo waayo duni baale oo isaga laga hayo iyo gabayo fara badan oo kale oo ay deeda tiriyeen oo wax wanaagsan sidaan allah mahadle mawlaa khalqi leh magan ilaahbaa leh malaa'igta khayr khayrkun sidiyo moxamed baa nuur leh inta maqashay ee yeeshay baa marinkii toosnaa leh wax u cambushtaa marka gabaygaasi wuxuu sidoo macnuu u sheegaa oo runtii de lagu lagu lagu tilmaansadaa waxaa kaloo iyana ka ah, dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waa halkaldhig maanta soomaali oo dhani ay ay taqaano oo ninka qabyaalo daweynayaaba uu soo usoo soo qaato baa ka mid a baadida rag baa kula dayday daalla kaa badin oon doonahayn inaad hesho daa'in abidkaa dadkuna dooni moodi duulawada dhashan ilaa aakhiriha waxay ka dhigan tahay yacni waa wax nolosha lagu iftiinsado halku-dhiga marka halkudhigyadaasi sidaasay runtii macno u leeyihiin xuseenna waxaan isleeyahay saddexdaba saddexduba inay ka muuqdaan baad mooddaa saddexdaa arrimood oo ah halmuceedkii ay lahayd iyo ereyadii macnaha lahaa oo runtii malaha dhallinyarta qaar fara badan in loo fasira ay u baahan tahay iyo risaaladay xambaarsan tahayoo eh, de waa wax waa waa iska waa wacdi weeye wacdi buu inoo tiriyey runtii sheekhu waxaa kaloo inu odhan karnaa iyadana dee wixii nolosha laga iftiinsado runtii gabayga marka la qabtay ee la eego bay ka soo bixi doontaa insha allahu tacaala marka waxaan is leeyahay sheekhu gabay buu isku luray aadna uu runtii uu fatiray risaaladu canna uu ina soo gaadhsiiyey in badanna runtii uu ka shaqeeyeyoo wax fara badan buu ku daray marba furay uu haddana ku daray malaha wuxuu isleeya waxaan leeyahay wixii is leeyahay way kaa maqan yihiin sheekhu waa uu ku daray marka insha allahu tacaala inaguna waxaynu noqon doonaa kuwii ka faa'iida ama gudbiya balaa iminka baraha loogu talagalayo baraha lagu gudbiyaayey dee kuwaasunbaa la gelin doonaa insha allahu tacaala marka eh, intaas baan kusoo gabagabinayaa wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin aad iyo aad buu mahadsan yahay aare eh, dadka madasha isugu yimid run ahaantii maynaan tiro badan u yeedhin in yaroo kooban baynuu yeedhnay waxay ka kooban yihiin culimadii iyo guud ahaan aqoonyahankii iyo maansayahaniintii iyo sugaanyahankii bay ka kooban yihiin suuragali noomaha inaynu wada hadallo raggu waa saddex baa la yidhaahdaa waa dhehe nin ereyga yidhaahda iyo loo dhehe ereyga mid loo odhanayo iyo dhegaysta saddexdaas u qaybsamaan inteena badani waxaynu noqon doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo loo dhehe iyo dhegaystaynu noqon doonnaa in koobanina waxay noqon doontaa dhehe ayay noqon doontaa waxaan ku soo dhoweynayaa haddii rabbi ogolaado ustaad sheekh cabdurasaaq xuseen cali cabdurasaaq albani aa soo dhowaada sheekhu bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa آله wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan halkan runtii ka salaamayaa marka ugu horeysa oo u mahadnaqayaa abwaankeenna sheekh xuseen nuur axmed oo halkan caawa aynu ka dhegaysanay maanso xambaarsan hamiyii ummaddan gaar ahaan si gaarana uu ku abbaaray runtii meelihii nagogelista ahaa ee aynu ka jilicsanayn oo wax arrinta noocaas ah inaga dareengeliya aynu ugu baahnayn gaar ahaan wuxuu ka hadlay haweenka iyo qiimigooda iyo sida ay inoogu dhex dayacan yihiin iyo weliba inaynaan sawir buuxa ka haysan waxayna kaga haddan haweenkeenna qaaliga ah ee nebiga nuur calayhi isalaatu wassalaam uu ku sifeeyey huna almunisaat huna alkhaaliyaat almu'nisaat almujahazaat nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey dumarka inay yihiin qaar qaali ah oo qadarkoodu weyn yahay qaar wehel ah oo aynu weheshanno haddaynu ragga nahay oo aynaan marnaba ka maarmi karaynin oo ah shariigeennii ama lamaanaheennii ama kii aynu la wadaaganay nolosha sacaadada iyo liibaanta noloshuna waa guriga ay joogto aan haweenku joogaan marka waxa weeyaan runtii qodobkaa uu gabaygiisa ku xusay ee uu maaragtay gabaygiisa ugu muuqashada badan leh aada iyo aad baa runtii dareenkayga u ruxay anigu runtii maansadan waxaan odhan lahaa gabay maaha waa gabayo intaasoo gabay oo laysu geeyey waana la kala qaadqaadi karaa haddii hadalka dhextaalka u ah mid walba loo daayo waxa weeyaan intaas gabay oo hal mar isugu geeyey meel qura isugu geeyey ayuu xisaabsan yahay laakiin haddana wuxuu leeyahay wax isku xidha waa nin sheekoo dee ku koray shareecada islaamka barashadeeda shareecada waxaynu ku naqaanaa suurad quri inay ka wada hadasho intaasoo mowduuc oo kala duduwan haddana waxbaa isku xidhaya culamada qaar baa dee ka hadlay sida aayaadku isugu xidhmaan iyadoo qiso qur-aanku ka hadlay buu mid kale sheegayaa haddana wacdi buu dhex gelinayaa haddana hoga tusaaleyn kale ayuu siinayaa haddana axkaam buu keenayaa intaasi suurad quray ku wada jiraan marka waa dhaqankii islaamiga ahaa waa gabay islaamiya gabaygani waxaan runtii ku talin lahaa gabaygan in lagu barto dhallaankeenna iyo kacay in iskuulaadka loogu dhigo oo manaahijta loogu daro gaar ahaan gabaygan waa inay qaataan aan iskuullada waxa weeye ahliga ah ee dadka maaragtay dhiga ay u madax bannaan yihiin runtii inanta uu sawiray ama hooyada uu sawiray ama walaasha uu sawiray waxaa la odhan karaa waa tii islaamku islaamka ku xusnayd weeye xataa sabankii jaahiliga waxaa dhici jirtay ninku wuxuu ilaashan jiray waxa loo yaqaano qiwaamadiisa inuu isagu mas-uul yahay mas uuliyaddiisa hadduu dayaco qaar baa waxay ku dardaarmeen oo gabayadooda ku soo dareen in ay halka dumarka laga edbiyo dumarku ul qaataan oo ragga edbiyaan waxaan dhegihiinna maqashiinayaa laba bayd oo uu lahaa nin la odhan jiray shanfara ninkii gabaygii caankaa lahaa laamiyatlcarab iska lahaa ayaa wuxuu gabadhiisa isagoo la dardaarmaya wuxuu ku yidhi idaa maa jiti idaa maa ji'tu maa anhaaki canhu gabadh yahay haddaan la imaado wixii anigu aan kaa reebayey falam unkir calayki fatalliqiinii oo aan anigu kugu diid kugu inkiri waayo adigu ifur fa anti albaclu adigaa maanta ninkii ah oo booskii ninka galay fa anti albaclu yowma faquumi adaa ninkii ah ee istaag bisawtika subitoorkaaga qaada ama ushaada laa aballaka oo dabeetana garaac buuhi adigu iyeedba buuhi ilaa ilaahay baa subxaana wa tacaala amray dumar gabadhii naakiradda ahayd ee diiday xaqii ninka ee caasiday in la edbiyo oo fadribuuhunna ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala marka maanta walaaliya halkan ka sheekayn mayno xuquuqda qofka dumari islaamku u yeelay laakiin waxaan anigu runtii aad iyo aad ii soo jiiday sawirka buuxa iyo dareenka islaamnimada huwan iyo dhaqankii hore toosnaa ee uu gabayga ku cabiray waxaanan odhan lahaa waa in inan kasta haweene kasta oo muslimad ah iyo nin kastoo muslim ah uu maaragtay gabaygan uu waa inuu xifdiyaa ama uu ku shubtaa maaragtay meelaha maaratay mobilada waxaa kaloo gabayga runtii ka warrabay dhaqamada xunxun ee aynan abyo iyo isirtoonna u lahayn ee waxa weeyaan badaheenna ka soo degaaya ee diyaaraduhu sidaan ee dabayluhu sidaan ee dhaq dad ay keenayaan dadkii waddanka u dhashay ay keenayaan min duuni raqiib iyagoo aan faafreeb lagu samaynin lagu sideynaya bulshadeenni iyo dhalinyaradeennii markaa ummad aan kasta oo dhaqankeeda dee haysataa waxa weeyaan jiritaankeedu iyo sirta jiritaankeedu wuxuu ku jiraa inay islaamnimadeedii iyo dhaqankeedii ay haysato taasaa ninka ku jiri karaa nin kasta sidan hadda u cabirayana ninka carabtu waxay tidhahdaa waraa kullu rajulin cadiimi imra'a nin kastoo cadiim oo culus qof dumarun baa ka dambaysa oo qalwada u fadhida oo soo agaasintay ilaa uu manasada ka yimaadiyo halka golaha ragga uu fadhiyo markaa hooyadu waa masnaci waa warshadii abuuraysay ninka soo saaraysa weeye ee jiil kasta soo saaraysa marka walaalayaal waxaan leeyahay runtii aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maaragtay maaragtay maansayahankeenna iyo sheekheenna xuseen oo runtii tanoo tan maanta waxa weeyaan majaal aan dad badani ku baran baa laga yaabaa inuu galay oo uu soo bandhigay mawhibadii ilaahay uu siiyey laakiin majaalka lagu bartay wuxuu ahaa inuu faafiyo diinta oo uu nidar ku galay una furay maaragtay meel dadku ay ka hirqadaan oo ku soo arooraanoo hara ah oo ay wixii culimmadu ay duubeen oo dhan iyo waxa la yaala waxay qariixadoodu soo daysay ama maskaxdoodu ay tuujisay waxa weeyaan ayuu wuxuu u noqday weel wuxuu u noqday meel dee laga qaato taas ayaa lagu bartay tanna waa tii labaad anigu aan ku ogeyn inuu nin maaratay maansayahana yaha muul yahay laakiin dadku ma wada aqoon ilaahayna waxaan ka baryaya tabaaraka watacaala carabkiisa wanaagga uu ka keenay uu ku cabiray gabayga ah in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay ku maaratay maaratay ku siiyo oo shucaradii la midka ahayde cabdullaahi ibnu rawaaxa iyo xasaan ibnu thaabit ee nabiguga alayh salaatu wasalaam barbar taagnaa ee nabigu lahaa uhju wa jibriilu macak yani jibriil baa kula jira eh maaragtay mushrikiinta dee waxa weeyaan caydooda iyo wax kasheegooda iyo dagaalka xagga afka ilaa afkay qaar ka rideeyeen qaar jeebkay ka rideeyeen oo maalka ah qaarna gacantay ka rideeyeen jihaadka waana taa nebigu yidhi jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum saddexdaba ku jihaada nafta maalka iyo carabka tani waa carabka ilaahay ha barakeeyo ilahay waxaan ka baryaya tabaaraka watacaala inuu qabuul siiyo gabaygaa waxaanan jeclahay in gabayga haddii saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan beyd meelahaas baan filay inuu ahaa in la jejebin karo oo qayba laga dhigi karo qaar dugsiga dhexe lagu qaadan karo qaar dugsiga sare qaar heer jaamacadeed waa mahadsantii jazaahu allahu khayr aljaza aad iyo aad buu sheekhu u mahadsan yahay sheekh cabdirasaaq albani inuu yahay caalim ku xeel dheer aqoon diinta waxaa u dheer inuu yahay kaydiye ama weel ka mida weelasha suugaanta oo run ahaantii wax badan anigu aan ka faa'iiday maalin baan gabay yar u mariyey gabaygaasi xarafka yaadaabuu ka socday wuxuu igu yidhi taariikhda soomaalida inta la xasuusan yahay intaasoo qof baa lahaya wax xarafkaa ka gebiyey taasi waxay ku tusinaysaa sheekhu sida ugu dhuun daloolo bulshadan dhaqankeeda iyo marba waxa ku soo kordha wixii horey looga yidhi iyo waxa hadda jooga labadaba wakhti dhow baan anigu run ahaantii bartay sheekh xuseen inuu suugaanyahan yahay xaggaa dacwaddan baan ku ogaa golaha gurmed horeyba sidii looga dhowaajiyey wuxuu isgarab taagaa mar walba wixii khayra sheekh xuseen dhowr madalood laba madaloodoo hore tana tii saddexaada ayaanu suugaantiisan maarata uu nala soo wadaagayo marba maaratay suugaan uu duubayay aad buu mahadsan yahay sheekhu sheekh cabdirasaaqna waa mahadsan yahay waxaan mar labaad ku soo dhowaynayaa abwaan sheekh xuseen nuur axmed oo gabaygii labaad inoo marin doona ee hage ha soo dhowaado sheekhu bismi illah alxamdu lilah thanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sala allahu aleyhi wasalam way mahadsan yihiin akhyaarta halkan runtii ka soo jeediyey kelimaadka ku saabsan gabaygii hore ee bilan hadda waxaynu u geli doonnaa gabaygii labaad ee magaciisu ahaa hage gabaygani waxa uu ku yimi wakhti wakhtiyada ka mid ah anigoo waddanka ka maqan ayaa waxaan dhegaystay oon youtube ka daawaday niman gabyaa ah oo soomaaliyeed oo lixdanaadkii iyo toddobaatanaadkii iyagoo dhallinyaro ah tirinaya gabayo runtii aad u qiimo badan oo sugaan ahaan iyo fikir ahaanba aada u sarreeya waxaase runtii aad aan uga naxay iyada oo mar dambe aan ku arkay meelo kale oo youtube ka mid a ah, raggii laftoodii oo akhriyaya gabayo runtii aada u liita oo fikirkoodu uu daciifay arrintaasi murugo weyn bay igu dhalisay markaa maalin maalmaha ka mid a ah aniga oo dhakhtar ku socda oo waddanka suudaan bay hayd meel hayweya maraya oo laami weyn maraya oo kusii socda dhakhtar ila ballansanaa oon lugaynayo ayaa waxaa khayaalkaygii aan ku fidiyey nimankii baan xasuustay dabeetana waxaan maskaxdaydii ay dib ugu faaftay rag badan oo soomaaliyeed oo aftahan ahaa oo gabyaa ahaa oo runtii aada mawhuub u ahaa ama mawhibo badan lahaa oo wixii ay tiriyeen ay noqdeen uun rasaas aniga igu aasan oo mid beerka iga fadhida iyo mid jilbaha i fadhida iyo mid muruqyad ee fadhida iyo mid maskaxda ee fadhidaba runtii wixii ay tiriyeen wax fara badan oo ka midi uu noqday sun dadka soomaalida ah, uun ku dhex aasan dabeetna waxaa ila noqotay laba ere baa igu soo dhacay sugaantaa dayacantay ayaan runtii aada uga naxay markaa laba ere baa igu soo dhacay oo ahaa rag badan oo sad weyn haybsan laha helidda suugaanta oo uu hankoodii gabo hoos maraa jira markaa waxaa ii muuqatay waxaan idhi war mar haddaad labadaa beyd hayso gabaygii u dhan yahay iyuu kaa lumin markaa waxaan ku leexday dukaan ii dhowaa waxaan ku idhina ii dhiibo warqad warqad ma hayna bay yidhaahdeen kartoonkaa ii jeexa baan ku idhi kartoonkiiba ii jeexeen markaasaan labadii bayd ku qortay dhakhtarkii aan doonayey baan tegey oo eh, galabnimadkiiba aan gaadhay eh, dhakhtarkii wuxuu yidhi waxaad imanaysaa bacdal cishaha dabeetana waxaan tegey masjid aan maqribka ku tukaday markaa maqribka iyo cishaayiga intii u dhexaysay ayaan gabaygan asaaskiisa sameeyey wakhtiyo dambana waan si anba qaaday oo gabaygii waxa aan doonay in noqdo de balgabay mawduucan runtii wax uun ka tari kara marka gabaygu wuxuu ku saabsan yahay wadada loo maro gabyaaga wanaagsan iyo sida looga leexdo wadadaasi jahanamo gasha ee gabyaaga ama gabayada lagu gubtay ay ka soo baxayaan markaa nin dhallinyaro ahoo la yidhaahdo abwaan galaydh ayaa maalin akhriyey gabayga isagoo gabayga aan magac lahayn markaa wuxuu u bixiyey magac la yidhaahdo hage waxaanan u arkay inuu magacii ku habboonaa yahay gabaygu marka uu ka hadlo qoladan abwaanada ah amaba qolada gabyaaga ah xagga dambena wuxuu kaga hadli doonaa oo tusaalayn doonaa nimanka dhallinyarada ah iyaguna xagga heesaha iyo fanka iyo meelaha u badan oo aan tusaale ugu soo qaadi doono raggii adduunyada ugu caansanaa halka ay ku dambeeyeen waxaan ku halqabsaday nimaanu saaxiib nahay oo la yidhaahdo cumar boosheri markaa waxaa yidhi cumarow ninkii gabay holladay soo hadhgeli waaye hurdo iyo waxay kala tagaan hadhimadiisii hamuun iyo hoh buu leeyahay iyo haakah nololeede nin waliba hadhuubku tashuu kula hagaagaaye hal sadhaysan baa kaa diliyaho wax lasyidhiya rag badan oo sad weyn haybsan laa helidda suugaanta oo hankoodii gabo hoos maraa jiree hunge iyo hagaas buu ka dhigay hebelle waaweyne hiirtaanyo iyo waxay tabceen dhib iyo haaraane imminkaa hurgumaday dhigeen lagu halaagma taariikhihii hore haddaan dib u habeen raaco cadaawuhu markuu nagu habsaday doqonno heesaayey ee uu danaystuu galay haaruflaha gaalka haliyey iyo markii uu nin ragi hoos ku ladi waayey kuwii nacabku hoondhaysan jiray lana hudhaynaayey hinduuska iyo siikhaba colkii la hindiwaasaayey heeryada markii loogu ruray hadimadii diinta ee haashka loo shiday kuwii heeray gacalkooda bulshadii markii la handaday ee horar ku maydhaamay facii uu higaadii ku shubay lagu habsoobaayey hanti qaran markii laga dhigay iyo hoori dabadhoona ummaddaa habeenku u dumee hiifka lagu maalo haybhayb in laysugu diriyo hurinta baaruudda habarqabaha iyo laashinka hooda ku lahaaye markii nugulka hiinraaca iyo heeca lagu guuray ma habrade hal adag baa jiriye lama hawaystaane kuwii ararta culus hoorin jiray ee la hagi waayey halgankeenni dheeraa raggii aan hurdo aqoonin maalinaan habownay iyo marnaan hananay guusheenna hal abuurkii soomaalida ee soo hintiqinayey haddeeraa dib loo hibanayaa hadalladoodiie halkanna maanta kuma koobi kara hanadadeenniye hadhacii fardowsaad rabbigu hawga uga hoydhigae haddii aan halyeyadii la tabay halal ka soo qaato xaajigii hawada tiigsadee hagayay guusheenna iyo timacaddii heerka qaranteennan kaga hoyday iyo qoranaha heegankii qoraya hawraarta iyo haariye cali xuseen halabaduu reebay hannaanku carays noogu dhigay hooyo dhexalkeeda abshirkii hanuunkiiyo horkacay horumarkii diinta iyo inantan loo heelan yiye hadiyaddii rooda hordhicii jamaad iyo cismaan hadafkii qaangaadhka gacalkii haloosii ogaa hirarka guurowga iyo ruux kastoo hidin karo hela abbaartiisa xilkaskaa wixii ay hufeen laga halqaataaye markaasaa shareecada habboon lagu hubeeyaaye kolkaasuu haloosiga dhuftaa hilinkii toosnaaye hodan weeye maansadu markaana casku hiigayne waa haleela geeloo dhashiyo midhiyo hoobaane waa himiladu aadamuhu haaba leeyahaye marna waa hayaan iyo lalabe hoga tus waayeele inamada hamiga wacan wacanhayow haybsha dhaxalkeenna habla hadday tirshaan iyo hadduu oday u haaneedo wixii sharafta hiilkeeda gala waa higsanaynaaye markuu siheeryadaadii gubiyo huga laguu dooray hibo iyo waxaad luuq lahayd waa hungaaroore bay horseed kuugu yiin naarti haawiye hindisaha ibliiska iyo sharkiiyo hawtarka iyo faanka hoos u dhigidda haynta iyo dirkii haybta lagu soocay inta badan waxaa laysku yasaa ama waa qabiil ama waa qabiil yaraan ama waa hanti yaraan hindisaha ibliiska iyo sharkiiyo hawtarkiiyo faanka hoosu dhigidda haynta iyo dirkii haybta lagu soocay humaagyada lugooyada ah iyo hooggan lagu dhaato hantaata la soo kala dhexlee lagu hadaaqaayo hooshaarka beenta a nin ragii uma hiloobeene waxa horumarkeennii kharribay waa higaad xumo intii aan walaalkay habreed hanaqa goynayay waa taa halkii ugu darayd haad ku geydlameeye hooyadoo ilmaha laga hooyadoo ilmaha laga hiriyo hoyga dumintiisa waxaa haatan lagu geeddiyahay mahurtadeenniye iminkaa halbowlaha wadnuhu dhiigga habayaaye kitaabkaygi goortaan horaa huu gallay sudhaye hodadaamo nacab baan gatay iyo haatufkiisidaye hamilton huyuston iyo ben waa nimankii dhallinyarada ahaa ee fanaaniintaha hamilton huyuston iyo ben jaaska laga haagay waa magaalooyin reer yurubaho laba magaalona waa maraykan benna waa switzerlan hamilton huyuston iyo ben jaaska laga haagay uradada habdhaca muusikada u hanqaltaagaya rag badan baa nafsigu uu hortood soo haraatiyeeye ila hubiyo warar baan ka helay heeballadoodiiye ragay ku dayanayeen hollywood habaarkay dhashiyo hadimaday beertay iyo hilinkii shayddaanka ee horeba loo eeday brisley habqooquu dhigiyo boqontii uu heeray hangallaysigii michael iyo hoolifti iyo maarli barbaartii hawadu jiidatay ahaadda la cayaaray haylaha kuwii dumarka sudhay hilifka duugoobay ee horarka ugu baaqay iyo halaqi gaadaayey ee horarkii ugu baaqay ee horarka ugu baaqay iyo halaqa gaadaya hordankiiyo hilbaha qaawan iyo halalacdii dheesha nimankii hormoodka uu ahaa hurinta giitaarka ayagoo huq iyo ciil qabo hiifa noloshooda oo ay daraagadu haftooheenku ka iddaaday oo weli sidii uu hatariyey hore u dhaafeene ka hulleele hoolkii macsida loo hadoodile hordankiyo hilbaha qaawan iyo halalacdii dheesha nimankii hormoodka u ahaa hurinta gitaarka ayagoo huq iyo ciil qabo hiifa noloshooda oo ay daraagadu haftoo heenku ka idlaaday oo weli sidii u hadriyey hore u dhaafeene ka hulleela hoolkii macsida loo hadoodileye milaayiin habliya wiilalo huraya maalkooda oo hila u qaba maalin qura gacanta loo haadsho oo hila u qaba maalin qura gacanta loo haadsho iyo qaar hantida caabudo ka hodmay buuqooda waxaa hoday hangooladii jinkeeso hoggaanbaree hanfadaha la buunbuuniyey ee la hafray ruuxiisa hengaftiisii qaar weli sida oo heellan baa jira waxaan u malaynaya waxaan ku yar noqon doonaa uun nimankan aan tirinayey hollywood habaarkay dhashiyo hadimaday beertay hollywood waa la yaqaanaa waa kooxda adduunyada waa qolada ugu weyn shirkadaha ugu waaweynee aflaamta ama meesha ay degan yihin malaa shirkado dhowraa ka dhisanbe waa meesha ugu weynee aflaamta laga soo saaro hollywood brisley habqooqu dhigiyo boqontii uu heray ninka elvis brisley baa la odhan jiray oo berigii hore si degan baa loo heesi jiray oo qolada reer galbeed ay u heesi jirtay laakiin birinbirqayntan iyo bacbacdan dadkii bilaabay buu ahaa dhowriyo kontonkii ilaa iyo dhowriyo tobaatankii ayuu hawada ku jiray dhibaato weynna adduunyada uu geysta waa dadkii balaayada horkacay buu ahaa markii dambena wuxuu ku dhintay kiin kaniinadana isku seexiyaan ay isku seexiyaan markay noloshooda karhaan ayuu ku dhintay waxa soo raaca ninka la yidhaahdo hangalaysigii michael michael de uu hangalaysan jira waa idinka boodboodi jiray hangalaysigii michael iyo hooliftiiyo marley michael jackson isaguna saasoo kale kinin uu ku seexan jiray ayuu ku dhintay bob marley waa ninkan idila xayla salaadis uu caabudi jirayoo isagu wuxuu ku dhintay diintiisa kansar baa ku dhacay uskagii iyo wixii baa kansar kaga dhacay dabeetana kansarkii ayaa diintii uu rumaystaano aanay ogolo in laiska daweeyo sidaasuu isu ku baktiyey siduu xaashadiiyo balaayo cabayey markaa sidaasi ayay nimankaasi arrinkoodu ahaa tiyaataradii waaweynaa iyo wixii waxay ka dhaqaaqeen iyaga oo ciil iyo cadho ku wada dhintay waxaana runtii ay tusaale u yihiin kuweenna innaga iminka fanaaniinta yidhaa kaase dee ay tusaale u yihiin waxaa kaloo meesha ka baxay sidaa aynu horeba u tilmaanay milaayiin habliyo wiilalo huraya maalkooda oo hilow u qaba maalin qura gacanta loo haasho intay ka timaado maraykan intay ingiriiska laga yaabaa inay daawashada ninka iyagoo telefishnkiiba ka daawan kara waayo waxay doonayaan meeshaan joogno gacantuu noo haadiye bob marley ama michael jackson dar badan oo naftooda hawirooteenan halakeeyey oo koobka waahayn jiraa hoyday keligooda hidhi waa dhibaa dilay kuwan ugu hanweynaayey allaha uga meel yeelabaa haatan lahaya rag badan oo innaga laftarkeenna halkan oo ummadda xagga kale u jeediyey oo wax badanoo shara runtii soo jiiday ayaa dee keligood baxay markaynu lena keliga waday baxeen de qof walba keligiibuu baxayaaye laakiin raggii daba yaacayo mid daba yaacaysay xataa allaha u naxariistana laga yaaba inaanay haleelin ee ay ku raaxaystaanuun wixii ay tumayeen dar badan oo naftooda hawirooteennan halakeeye oo koobka waahan jiraa hoyde keligooda hedhi waa dhibaa dilay kuwaan ugu hanweynaaye allaha uga meel haatan la hayaa garashadu markay heerintay haybna geli weydo ee uu anshaxuhaa jiraa huga la tuuraaye huluulahan hiraabta iyo leyl hugunku yeedhaayo habqanka iyo ugeybkaa kicaa halista daaqaaya qudusow le eed soo hamaansadaye macsidaa haddeer loo guntaday loona howlgala hunguriga halbootaalaha iyo hay-ad la addeeco habeennada kufrigu qaybiyo heella lagu kaabo hunguriga halbootaalaha iyo hay-ad la addeeco habeennada kufrigu qaybiyo heella lagu kaabo warka hebadku hawraarsan yidhi diinta waa hadure dhallinyahay hamiga gaaban waa laga hawoodaaye hadba dunidu hanadkii kacay hooyadii tahaye higsiga iyo hayaankii la maray heerarkii nolosha ragunbaa u heegnaa naflaha horumarkiisiiye haybad iyo haddii aad dadnimo ku hindisoonayso hurdo iyo hawaawir iyo faan kuma helaysaane halis iyo dhib baa loo maraa jar iyo haadaane hufnaan iyo aqoon bay rabtaa han iyo iimaane hufnaan iyo aqoon bay rabtaa hubiyo iimaane si quluubta loo kala hantaa loo hirdamayaaye hiyigiisu kuu gibinka yahay doculahaasaawa in hankeennu uu yahay jannada hoga tusaaleeya hawraarta tii lagu tallamo hoosu falanqeeya cibaadadana cibaadadani haydhhaydhku galay huriya nuurkeeda hubsimana ku dara faaraxow hagar la'aanteenna ducadana ha moogaa nafluhu tii sahnan waaye aniguna ha alaydaan la kacay waan hakinayaaye waana hogol dardaarana ninkii hadaya weedhaaye hanuun iyo halbeeg toosan baa lagu helaa guule hadallada lasoo haayo ee hadallada la soo haayo ee hadhaya taariikhda halmuceedku waa kii nasriga lagu hagaajaaye habibaaniyuu yeerah iyo harawsigaa liita maatida jahliga lagu horee lagu hallaynayo haweenkii fankiiyo hoobalkoo lala hobshaynayo hamhamtii durbaanka iyo higtiiyo kamanka hiinraaga marka beenta laga haadiyuu haybad leeyahay halkaa ka haya kaasaa hantiya hoyga aakhire waxaynu dib ugu yar noqon doonaa uun dhowr erey qudus qudusoo hudheeladan le soo hamaansaday waa maxamed qudus nin gabyaa oo dhallinyarada runtii qiimaha leh ah nin kalea ku jira oo la yidhaahdo bsimana ku dara faarax oo hagar la-aanteena faarax khaliif xayir baa layidhahdaa oo a dhallinyarada yurub joogta ee runtii ku wanaagsan gabayga iyo sugaanta aadka ugu fiican afkaartoodana ay wanaagsan tahay ragga kale ee gabyaaga ayaa halkan ku jira waxaa ka mid a ah, eh, xaaji aadan afqalooc waxaa ka mid a ah tima cadde waxaa ka mid a ah qorone rag badan baan runtii halkan kasoo tiriyey laakiin waxa aan bal waxyar ka qaadan doonaa laba saddex nin baan ereyada ay tiriyeen ragga aan leeha lagu daydo aan ka qaadan doonaa masalan oo kale xaaji aadan waa kii lahaa indhaha isku aragtaan dhowr iyo afartankii gabaygu tirinayey indhaha isku aragtaan cadaawa iskaga eega ha ordini ee xaajada sidii ay dinta u raaca abtirsiimo reer hebela iyo oday kufaantuura indhaha fura hurdadu waa waxaa ku ibtilowdeene afcas baa miyiga loo farraqay laysku aayiri ee ergadira dhulkoo idil marta oo af iyo liisaan le amni xidha naf soomaaliyeed iyo isku idlaane gabaygaa dhowr iyo afartankii ayuu tiriyey isagoo soomaalida guubaabinaya gabayada kale ee uu tiriyey waxaa ka mid a gabayga yar ee gaaban ee uu yidhaahdo zaman tegey mid weli soo socdiyo saaka waxaa joogaa saddexdaa waqta xaal adduun lagu sifeeyaaye su-aal male daraatiyo wixii saabiqoo tegaya waxaa saa dambeetiyo berrina mooyisay noqone waxsay taladu kuu suuban tahay subaxay joogtaaye mar hadday ku seegtay arrini sibiq yar kuu dhaafto allowmaan sidaa falo ma jiro waxay samaysaa tima haddaynu ka soo qaadanno wax waxaa ka mid ahaa gabayadiisii dagaalkii xabashida iyo soomaalida ee afar lixdankii garaad malihid soomaalida ay gebi ahaan taaye garhkunimu caddaadiyo barbaar waa gubaas jire ee ma qabyaaladii lagu gubtay baa godadkii loo doontay ma wixii hore u soo gabay bay galabta raadcaysay anaa goba kanaaguna miyuu gobol ku sheekeeyey gundaha way iswada goyn jirtee ma isu soo guuxday garbaduub haddaad uga xidho ood gaadhna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa way gumudan tahaye nin walaakii geed ugu jiraa geesi noqon waaye gabla maxayla baal buu gashaday waana gaamureye garhkii inuu quseeyaa dhaba uu gaadhay lubintiye raggii calanka gaadhka u ahaa waa kuwa go-aye garnaylka iyo gariirka iyo madfaca galowgu dhilaabay goldilaaca naagaha ilmaha geesta laga saaray gacantiin go'da ee mowdka waa loo gudboon yahaye guntaa dhiisha layskaga dhigaa goortan oo kale oo runtii ereyada ugu yaabka badna ay tahay nin walaalkii geed ugu jiraa gacantii nin goynayaa way gumudantaaye nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waa gabayada kale ee timacadda laga hayo waxaa ka mid ah gabaygii uu maaragtay qolada baarlamaanka iyo qoladii dowladda kula hadlayey manfac aan la cunin baa jiro mawdka ku sida ee maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatood qorone oo runtii la odhan karo labadaa nin ninka booskoodii jooga weeye iminka wakhti waxaa ka mid a ah gabayadiisii arrin iminka aynu arkayno oo labaatan sano ka hor ka hadlay oo ahayd berigii la odhan jiray wadaaddaa la qabanayaa ee labadii kun iyo meelaha ayaa wuxuu tiriyey gabay uu leeyahay war wuxuu wadaad iyo laba la qabanayo dabeetana idinku barwaaqa soo rogka gelaysaan maahae waxa weeyaan arliga fasaad iyo balaaya lagu soo wadaa markaa gabaygaa uu tiriyey waxaa ka mid ahaa culimmada in lagu geediyoon cidi waxyeelaynin caqlinimaan lahayn bay la tahay cayda gaaladuyo waase miduu curfigu diidayo iyo hadal carruureede ceesaan baroortani ka weyn caawa socotaa ee carabkii shahaadada qiraawa isugu cayne waxay soo wadaanbu markaa tirinayaa dadka oo cawaan laga dhigo oo diinta ka dumarkoo dumarkaoo candhadaqaawiya oo soo cagdhigi waaya curub iyo hargeysiyo jubboo laga cabaadayo aan caariyaadka iyo fisqiga cidi ka doodaynin cadraday cadradi guursataya ragu cayaaraya iyo caynka yurub oo arlada sinadu caam yeesho iyo oday caddaadoo yaqaan ceebo kala jaada oo gabadh caruusada sida soo cusburunaya waxay gaala caadaysatee lagu calaameeyey carraday ku aafaynayaan cudurka reer luude allahay xukaam caadilah oon diinta ku cayaarin culimmada islaamkiyo daraan calanka iibgeynin iyo waxaan calool doonayaa dowladdii cumare allahayoo baryada haygu celin caadil baa tahay intaasaynu ka soo qaadanaynaa raggii waaweynaa ee gabyaagahaa ee aynu lahayn wixii ay hufeen baa lagaga dayanayaa halkaasi ayuu gebaygu inoo joogi doonaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa mahadsan yahay abwaanku labada abwaane uu magac dhabayna waynu salaamaynaa maxamed xuseen cali qudus oo ka tirsan golaha gurmed cawana inaga mashquulay iyo khaliif faarax xayir oo isna ku nool cariga maraykanka labadaba waynu salaamaynaa abwaankana waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanadaa quruxda badan eed noo soo gudbisay aslanna gabaygu laba midunbuu xambaaraayo ama balaayiya shar buu sidaa ama khayr iyo wuxuu sidaa wanaag buu sidaa nin gabayaahoo isla taa ka warramayaybaa wuxuu hi axmed daahir ow gabaygu waa dowlad gooniyahe marka hore dagaal ooge iyo diriro weeyaana waa gaas dabkiisii watiyo coliyo duullaana waa qaran difaac geli kariya weerar daba dheer duufaanta adablaadka daranamase daacuna marka xigana waa roobda iyo daawan nabadeede waa lagu damiibaa colaa durugtay oo weyne dab hulaaqa uu ka hortagaa wuuna damiyaaye dabayl caafimaad buu noqdaa khayr lasoo diray labadaa dariiqba midun lagu dareershaaye hadda meesha aad door bidaa lagu dilaacshaa anna maanta kaan damacsanay waygu soo degaya diiwaanka soo qaba tixdan imalaha deelqaaf dhoolaraha anhaar nin laodhan jiray baan ahaa waxaanan qirsanahay gabaygaasi inuu ahaa gabay xagga khayrka dadka ku hagaya aad baab waan ku mahadsan yahay waxaynu ku sisiqaynaa gunaanadkii iyo gebagabadii waxaan u yeedhayaa cumar cumar maxamed maxamuud baan u yeedhayaa booshari si uu kelmad kooban isaguna inoo yidhaahdo bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu marka hore ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle marka xigana waxaan u mahad celinayaa abwaankeenan <clears throat> sheekh xuseen inoo soo diyaariya runtii mahadsadan caawa ina ilowsiisay inaynu runtii aynu dareenno fadhiga dheer ama wakhtiga dheer aynu fadhinay waxumaan odhan karaa xigmadda ku jirtay ee aynu macaansanaynay ee qof walba wixii uu xasuusnaa islahaa dheh u odhanaysay ciyaayna ilowsiisay inaynu in badan runtii aynu taxamulno ama aynu runtii eh, aynu u dulqaadanno eh, wakhtigu waa kooban yahay iyada oo runtii aynu isku waafaqsannahay intii hore ee halkan ka hadashayna runtii tilmaan wanaagsan ay ka bixisay wixii ay ka fahantay waxaan odhanayaa eh, aniguna kelmad kooban oo taa hore uun runtii daba socota waxaan odhan karaa suugaanta soomaalida guud ahaan marka la isku geeyo laga soo bilaabo wakhtigii ay bilaabantay ilaa maanta mawaadiicda ay ka warramaysay may fara badnayn gabayaaga soo maray soomaaliyeed wuu badnaa marka laga soo bilaabo runtii lixdameeyadii iyo wixii ka dambeeyey suugaantiina waxay isaga badnayd laba qodob wixii ka horreeyana waxay isaga badnayd hal qodob taarikhdaa wixii ka dambeeyey waxay isaga badnaayeen siyaasad iyo jacayl oo weliba siyaasaddu ay ahayd uun taageero iyo kasoo horjeed labadaasuun nin dowlad kale dee maynaan aragee kacaankii ka hor yimid oo suugaan kaga hor yimid iyo nin suugaan ku taageeray siyaasaddu intaasuun bay isaga badnayd qodobka labaadna jacayl buu ahaa intaa wixii ka horreeyey runtii waxa uu u badnaa tii qabaa'ilka iyo iska horkeenka iyo geel kala qaadka iyo dumarka iyo faanka iyo maxay ba isaga badnay saddexdaa mawduuc ayaa aan anigu aragtay han odhan karaa waa lagu soo ururin karaa suugaantii soomaalida ee sooyaalkaydan ba aynu soo marnay inta ugu badnayna labada qodobee dambe waxay u badnayd jacaylka oo sida walaalkiiga iga horreeyaba halkan uu ka dhawaajiyey aan u dhigmaynin ama aan la da ahayn sida looga waramay jacaylku marka jacayl la yidhaahdo waa wax jira wax walbaa jacayl buu ku yimaadaa oo haddaad shaadh iibsanaysa ilaa aad jeclaato oo dookhaagu uu ka helo iibsan maysid laakiin sida looga waramay iyo baahida jacayl ee bulshada ku jirtay isumay dhigmaynin waana runtii kelmadda aara waan ku waafaqsanahay dhinac kale haddii laga tilmaamo waxaa la tilmaamayay ee wakhtiga lagu lumiba wuxuu ahaa wax aan runtii eh, xaqiiqadiisu aan ah, salba aanay lahayn runtii loogu hagaago oo hadduu beerku qaybsamo barh baan adig siin lahaa iyo eh, habeenkii hurdada waan ka salalaa iyo marka aan ku eegaa jacaylku way iyo waxyaabo runtii markaa iska khayaali ayay inagaga runtii luntay eh, wax badan oo xaqiiqihiina dee wuu jiray oo runtii si fiican markaa runtii loo qiimeeyo meeshiisa gelayay waxaan kusoo ururinayaa runtii aan odhan karaa eh, gabaygan caawa amba labada gabay ee aynu dhegaysanay eh, inoo soo diyaariyey sheekhu ama abwaanku abwaanka waa diiday de laakiin gabayada uu ina tusay baa ku khasbaya inuu abwaan noqdo eh, waxaan odhan karaa suugaantaas uu tusay caawa xuseen waxay furaysaa albaab cusub oo ka duwan kuwii hore ama kuwii siyaasadda ka warramay ha noqoto ama kuwii qabaali ka warramay ha noqoto ama kuwa jacaylka ka warramay ha noqoto baab cusub ama albaab cusub oo u baahan inta kalena inay ka faa'iidaystaan ayay horta inoo furaysaa baabkaasi waxa weeyaan in suugaanta lagu cabiro dareen sax ah oo ummadda wax u tari kara waa qodobka koobaad qodobka labaad arrimaha dacwadda islaamiga ah ama shareeca islaamiya in suugaan lagu gudbin karo waayo qarniyada aan tilmaamaya soomaalinimadu ay jirtay ama gabayaga soomaaliyeed ay ka soo qayb qaateen may jirin ama way yarayd may jirinyaan yaan way yarayd cid suugaanteeda diinta ugu hiilisay sida ay kuwa kale u badnaayeen waxaan odhan karaa umay badneen way ka yaraayeen laakiin Eh, de culimadina way fadhiya sheekh albanina waa kii halkan ka hadlaye macalinkii runtii sheekh wuhi waa macalinkii waa macalinkeeni baan odhan karaa anigoye waxa weeyaan culimadii islaamku ee hore ee mualifiinta haydee kutubta qoray ee maxaan ku dhahdaye runtii dhaxalka weynina soo gaadhsiiye shareecada islaamka intooda badan gabayaabay ahaayeen oo haddaynu ka qaadno shaafici iyo ibnuqayim iyo eh, raggii ka mid ahaa waxa gabayaabay ahaayeen wax badan oo wixii uu qorayey ka midana gabay buu ku gudbiyey culimmada qaar ka midiina eh, fiqigii iyo axkaamtii ay soo gudbinayeenay buwaagta ku qoreen nadmi intay ka dhigeen bay ku soo gudbiyeen iyaga oo isagoo gabaya gabaygii oo fiqigii xambaarsan laakiin inagu soomaali marka laga hadlayo way inagu yarayd nin sheekha oo sheekhnimadiisa iyo dacwadda uu wado iyo diinta uga faa'iideeya gabayga oo <coughs> dareenka uu xambaarsan yahay mar walba ninka sheekha ah, amba wadaadkii wuu ka ballaanaya dareenka qofka kale mar walba dareenku isagu sido ayaa ka weyn waayo wuxuu arkayo ayaa ka duwan waxay dadka kale arkayaan sidaa daraaddeed hadduu gabyo oo uu isagu noqdo qof gabayaaya waxa uu soo gudbinayaana way ka ballaananayaan ama way ka mugweynaanayaan waxa ay dadka kale xambaarsan yihiin oo shaksi caadi ah oo xataa mutacalima oo brofesor ah hadduu gabiyo waxaa laga yaabaa inuu ka miisaan weynaado gabayga uu nin diinta ama dacwadda lukulhi uu gabiyaa inuu ka miisaan weynaada laga yaabaa taasina waxa weeyaan himada ku jirta qofku markuu daaci yahay marka baabkaas cusub ayay horta inoo furayaan maansooyinkani dhiirigelintuna si indhaaregti amba si dadban waxay inoo siinaysaa ama dhiirigelintanu ka qaadana waxay noqonaysaa qof waliba in oo qof wal oo eh, faca ama eh, xuseen lodkiisa ah markaan lod leemaha da'diisa macnaha hamiga uu xambaarsay cid kastoo xambaarsani inay ka faa'iidaysato hamigeeda inay gabay u beddesho oo uu isaguna hormood ugu noqdo waayo waxaynu hore u aragnay gabayo yaryar oo la tiriyey oo ku saabsan siyaasad ama ku saabsan eh, wax kale ama ku saabsan eh, jacayl oo laga abuuray silsilado oo intaasoo qof ay ka qayb qaateen marka waxaynu odhan karraa gabayadan waxay noqon doonaan insha allahu tacala haddii la yidhaah silsila suugaanadyada soo socda kuwa ugu waaweyn eh, rag badan oo culimada ka tirsan oo ducaada ka tirsan oo aan ogahay gabaygu inuu ka dhex guuxayo laakiin weli uu kasoo soo bixi laayahayna silsiladda waxaan odhanaa kow ha ka noqdana sheekh albani uu kow ka yahay iyo aara iyo oo aanu is ognahay waxaa kaloo dee isagu fadhiya maxamed sheekh maxamed xaaji cali oo runtii gabayaaga waaweyn ee aydaan erayadiisa iyo aragtidiisa isu aqoonin oo isaguna runtii ka mida ah ragga ducaadda ah iminka halkan fadhida iyo inta kaleba dardaarankaygu waxa uu yahay aan kusoo runtii aan aad iyo aad u dhiirigelinayaa war wadaadadu ha gabyaan wadaadadu iyo ducaaddu ha gabyaanoo mikrofoonka aayadda iyo wacdiga inaynu dadka u sheegno ilaahay baa inagu addoonsaday oo waa saxa laakiin dheeri bay leedahay aynu gabayga ku darno markaad aayad akhrida xadiisna akhrida gabayna soo qaado taas waxayse markaa ay runtii ay noqonaysaa ama ay soo kordhinaysaa in adiga wax badan oo ku hayay oo ciilihna kaa soo boodo oo aad runtii nafisto oo marka horeba laga yaabo inaad af soomaali ku wada cabiri kar lacayd ummadduna ay ka faa'iidaysato marka insha allahu tacala haddii laydhaa aniguna waxaan ka mid noqon doonaa insha allahu tacaala ragga silsiladda soo gala wasalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay cumar bowshari laba qofoo keliya ay noo dhiman mid walba saddex daqiiqaynu siinaynaa waxaan u yeedhayaa cabdilaahi jaamac sosna wakhtigu waa inagu kooban yahay si uu kelmad yaroo kooban sida inoo yidhaahdo hadal waa kii kooban ee kaalin galay soomaalida kumaamaada bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina moxamed wcala alih wasaxbi wasalam goor gaaban eregeedna gaaban runtii sugaanta halkan lagu soo bandhigay caawa sheekh xuseen ama abwaan xuseen uu alifay Eh, waxaan u arkaa inay tahay eh, suugaan miisaankeeda leh oo dareen xambaarsan sideedabana aniga sida ay ila tahay eh, gabayaagu ama qofka maansayahankaa ama maaragtay shaacirka ah haddii uu qadiyad leeyahay oo uu maaragtay risaalad xambaarsan yahay oo wuxuu doonayo inuu xaqiijiyo ama wuxuu doonaya inuu bedelo oo bulshada dhexdeeda wax ka qabto haddii uu leeyahay oo taa uu u adeegsado murtidiisii iyo sugaantiisii uu taa u adeegsado waxay la tahay taasaa ah ta dhadhanka runtii gaarkaa samaynaysa haddaynu taariikhdii maxay ahayday maansanyahankii soomaaliyeed lagu noqdana waxa ugu dhadhan roonaa dadkii qadyadaha lahaa danu saan qabo maxamed cabdilla xasan nin halgamaya buu ahaa qadiyad buu lahaa maxay ahayday xaaji aadan dee ragga noocaasi runtii kuwa kale maaratay ama ama ama ama qabiilka ka gabaayey ama maxay ahayday kuwii hore eed ma laha baan filayaayo anigu saan qabo oo waxa weeyaan dee noloshii ijtimaaciga ahayd ee jirtay ayuunbaa noocan ahayd oo maxay ahayd in dee eh, dadku isriixo biyo iyo baadka laysku qabsado eh, dumarka laysku qabsado maaragtay markaa taasunba eg markaa waxaan qabaa eh, sheekha baaraka allahu fii waxa runtii gabayadan qiimaha u yeelaya iyadoo sidii uu u kala qaadqaaday ama u ableableeyey maxamuud aare aan la qabo oo maxay ahayday waxna waa weeraha iyo miisaankooda iyo maxay ahayday habdhiska maansada markaa la tirinayo waxna waxa weeyaan qadiyadda iyo dareenka iyo risaaladda wuxuu xambaarsan yihiin ayaa ayaa maaratay dhadhanka u yeelaysa runtii oo wanaajinaysa sheekhu aada iyo aada buu eh, u mahadsan yahay eh, waxaanu ummadda usoo bandhigay eh, maarata runtii maansooyin iyo murti dhaxala anigu saan qabo oo maxay ahayde ay tahay in laga faa'iidaysto waa wax sheegii iyo wacdigii uun oo oo dee tixa ah. maxay ahayde oo maaratay dee tix lagu gudbinayo um, waxa aan mulaaxadaynayaa on kolley um, uh, dee gabayadaa qiimahaa lihi uh, nima yahow af soomaaligii saaxadda uu ka sii baxaya uh, gabayga kastoo qiimo lihina haddii aan la fahmaynin wuu um, maxay ahayday wuu dee qofkii macno u yeelan maayo markaa weliba de saaxaddii ha ka baxay hadii wax kaloo wanaagsani inoo bedelayaane maxay ahayday waxaad moodaa in uu wax badani ay ay e, dhaawacyo badan imka afkii ay soo gaadheen marka waxyaabaha afka lagu ilaalin karo e, ayay ayay suugaantu ka mid tahay baan ayaan isleeyahay oo in la dhegeysto oo la fahmo e, oo la dhuuxo dee marka ay wax wanaagsan sheegayaanna ama ay wacdi xambaarsan yihiin ama ay diin sheegayaan ama ay akhlaaqda wanaagsan eh, ka hadlayaanna waxa weeyaan dee waa eh, aada buu muhiim u yahay oo dee waa waa dee wuxuu leeyahay eh, faa'iide iyo maziyo dheeraada runtii waxa weeyaan sidaa uu sheekhu sheegay sheekh cumar dee culimadii shareecada qaar badan cilmigii waay waxaana de aynu aragnay alfiya alfiya alfiya iyo waay qaab nadmiya bay usoo gudmiyeen cilmigii mid mid sarfi ka hadlaya mid naxwo ka hadlaya mid fiqi ka hadlaya mid eh, tajwiid ka hadlaya qaab nadmiya oo ma garanaysaa tixa oo aan dee nahri ama aan tiraab dee maaratay ah, hadal keliya ahayn marka runtii eh, sheekha baaraka allahu fiih labada gabayba eh, laba gabayoo runtii eh, miisaan leh eh, weeye inagana ilahay kuwii dee inteennan iyo inta kale dhegeysan doontaba kuwii ilaahay subxaana watacaala ku anfaco haynaga dhigo taasi waa kelmad ku saabsan un dee maaragtay murtidii iyo suugaantii halkan laga jeediyey ehm, mid kalea jirta oanna isle iskaga darso eh, mal saddexda brgaard oo soo gaabinaya waxa weeyaan eh, nima yahowa laisku soo duulay duulaanku waa xoog weliba aad buu dhiiran yahay akhlaaqdii waa lagu soo duulay caqiidadii waa lagu soo duulay eh, xataa maxay ahayday dhaqankii oo dee dhaqanku inuun hadduu dhaqanku waxyaabaha dee dhaqanka ka mid a ah, waxaa ka mid a ah xishoodka Ehm, kala soocnaantii rag iyo dumarka ehm, maxay ahayday eh, kaalimihii la sheegayay dee cid waliba lahayd ehm, eh, waxa weeyaan eh, waxaad moodaa dee male akhri zamankii qofka dee maaragtay inuu uu ku mitido maxay ahayday muqadasaadkii iyo iyo iyo iyo maxay ahayday iyo hadday caqiide tahay iyo hadday akhlaaq tahay iyo hadday ayaamahan waa arkeysanoo barahan bulshada iyo waxaan la sheegayo waxaa aada loogu howlanaa meel halkanoo la idhaa maxaa la xarunta dhaqanka iyo iyo oo nin u ololeeya dadka isku jinsigiihi inay isguursadaan ayay hadda mala dee inuu magaalada joogaan u malaynayaa ayaa wiigan laba casho ka hor iyo waxay ahayd mooyaane ay soo casuumeen oo filim ku dhigaayey oo carruurteenna iyo dhalinyaradeenna u dhigaayey ninkii afrikaanka ahaa ee dee maaragtay uu sheekhu sheegay waxaa ka horeysay qaar kale oo dee mid uba madaxa islaan habar lalahaa waa ibtilaysanoo lalahaa waxaabay u madax tahay eh, ururo noocaasa oo isla qoladaas soo casuuntay waxyaabo kalaa jiray oo degtii kaniisaddaa jirtay oo wax badan baa jiray eh, anigu waxaa odhan lahaa eh, arrimahaasi culimada iyo ducaadda iyo maxay ahayday dhaqanyahanka iyo abwaanada intaba xil baa ka saaran inay ummadda u ilaaliyaan muqadasaadkeeda iyo iyo iyo akhlaaqdeeda oo laga digo xilka kaa ka sii weynina wuxuu saaran yahay cidda marba xilka u haysa ummada na waa sii saaran yahay waayo waxa weeyaan eh, dee xarunta noocana ee eh, maxay ahayday intaas oo eh, wax oo lafjaba samaysay de cid baa liisanka siisay oo cid baa guriga maratay u dhistay oo dhaqaalaa ku socda oo waxaa laga yaaba xataa miisaaniyadda dowladda xataa inay budget ku leeyihin baa laga yaaba marka wa waa waa waxay iyaga iyagana dee kolleyba kelmaddan halkan u marayna waxa weeyaan dee ummadda akhlaaqdeeda xil baa inaga xil baa ka saaran cidda marba mas-uuliyadda haysa caqiidadeeda iyo ummadda diinteeda xil baa ka saaran marka in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo maxay ahayday eh, innaga intayna saarana aynu ilaalino ciddii kalena lagu baraarujiyaa waxaan qabaa waa waajib eh, sheekhu aad iyo aad buu umahadsan yahay anigu intaan odrhanayaa waa intaas eh, waana dhiiri gelinayaa sidii uu cumar yidhi in culimmadu ay bayaanka iyo balaaqa ay ummadda gaadhsiinayaan qaab murtiyeysan oo la dhadhaminayo oo wanaagsan in ay maaragtay eh, ku gaadhsiiyaan eh, gabayaaguna runtii dee mar walba ummadda door buu ku lahaa in uu eh, markuu saaxib alqadiya yahayna ama nin saaxib uu yahayna wuu wuu dhadhankiisu wuu wuu kasii badanayaa waa kii dee salaam buu ahaa soo maaha xubin rag isu waajay hadday xaya ka caddaato afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jira marka bayaanku ina mina min albayaani la sixr waxa weeyaan waa waa balaaqada iyo iyo iyo iyo iyo afka in laisku lagu gaadhsiiyo dadka wax aad iyo aad bay muhiimsan muhiim u tahay gabayadan oo gabayo dhaxalgala sheekha waxaynu waynu dhiiri gelinaynaayo waxaynu leenahay sheekh halkaa ka sii wad waa waa maaragtay runtii malaaxim weeye gabayo dhaadheer kuwa iyo maaragtay iyo qaar kale oo ka miisaan weynba insha allah waan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum assalaam <clears throat> waraxmat ullaahi wabarakaatu wakhtigaa ina ciilaya runtii maqaawiir iyo waxaa madasha fadhiya raggii qadhadhaytida ahaa waxaa fadhiya maxamed cali cartan oo ah macalin dhanna ka qoraa-a abwaanna ah ahaa ninkii bilaabay silsiladdii muxubaheelood cabdikariim haabiil abwaan baydaar oo guddoomiyaha golaha ah nageeye oo xaaji ah xaaji nageeye cali khaliif eh, axmed yaasiin kaamil eh, quraysh aadan shaaciye eh, maxamed cabdirasaaq samiik dhammaan raggaasoo wada halabuura ayaa madasha fadhiya iyo culimo iyo aqoon-yahaniin kaloo fara badan waxaa inoo soo gebagabayn doonaa kulanka inoogu dambeeya abwaan maxamed xaaji cali oo kelmadda ugu dambaysa isaguna inoo odhan doona sidaasu markaa kulanku inoogu xidhnaan doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr baaraka allahu fiikum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saaxiibkeen xuseen horta jazaahu allahu khayr ilaahay khayra siiyo aad buu runtii u dadaalay arrimuna dadaalka kama soo hadhaan qofku hadduu dadaalo runtii wax badan buu ayuu qaban karayaa waxaa laga yaabaa waxyaalaha hadduu ka caajiso dee ku baaqan lahaa inuu soo saaro marka waxa weeyaan aad buu runtii xuseen u dadaalay gabayo muhiimana wuu tiriyey insha allah wax kalena waynu ka rajayn doonaa hadii ilahay ka dhigo nuxurku wuxuu haa wuxuu ka hadlay horta dhaqanka dhaqan bay isugu soo ururaysa ama haween ku saabsanaato ama dhallinyaro ku saabsanaato maalin dhoweyd baa waxaan runtii maqaalad yar baan saa u akriyo meelahaanay wax soo dhigaana facebooka ayaan saa u akriyo markaasaa nin baa wuxuu qoray qoraal yar wuxuu yidhi gabadh baa wuxuu yidhi facebookaysa soo dhigtay dharkii ragga ku labisan dadkii daawaday oo dhani faalladii bixiyeen baan ayaan eegay buu idhi waxay soo qoreen buu idhi waxay soo qoreen qurux badanide xaggaa degan tahay xaggee lagaa helaa waxay soo qoreen buu idhi yacni eegin gabadhanu cid ka maaragtay ka xumaatay waxaan ay dharkan labestay dharkeedii inaanu ahayn runtii meesha kamay soo bixin marka waxa weeyaan waxa runtii waxaa jira sidaa nimankii iga horreeyaba sheegeen culays fara badan baa jiro ina saaran qofka dareemaya qof walba xilkasnimada sida loo kala xilkasiisan yahay ee mas-uuliyadda loosi kala dareemayo ayaa loo kala dareem badan yahy yacni soomaalidu imaka marka ay burburtay jabtay haad iyo haraagu buu ka dhargay qaar baa gaaloobay qaar baa cilmaaniyiin noqday qaar baa caqle iminka niman shiica ahoo waxaa jira runtii aad u shaqaynaya oo soomaali badan oo shiicawday runtii oo waxay ku hadlayaan aad yaabayso markaa runtii culays badan baa jira waxaa jira xagga yurubti waa laga soo qaxaya imka baredhawta waa loo imika waxa la bilaabayaa ama meelaha qaar laga bilaababa duruus ku saabsan jinsiga oo ubadkii loo bilaabayo markaa dadkii waxa weeyaan siday isaga dugsanayeen qabowgan iyo sharaabkan iyo waxan ayay hoosta kaga soo kartay dabadeetana imanka qof dad badan baa soo socda oo daydee soo bixi karaanba yani waxa weya la fasahaadinayaa ubadkii baa laga fasahaadiyey wixii baa isla wada caydh qofku xoolaha waa laga caydhoobaa waa la dhaqdaa laakiin caydha ugu xumo marka dadka ka caydhoodo ubadkii dhammaad ku tacabtay ilahay kusiyaadad ka caydhowdo ayaan darro weyn wey aakhiradaadana saameyn badan bay ku leeday marka waa nasiib daro runtii nasiib daro jirta wey xuseen gabayadii uu ka warramay runtii horta suugaantu waxa weeyaan waxyaalaha wax lagu tawjiihiye wey soomaalidu qaabkay ahaan jirtay aad bay u xiiseeyaan suugaanta soomaalidu waxaa laga yaabaa qof qur-aan akhriyaya si aan inay u dhegeystaan gabayga laakiin waxa weeyaan berigii hore waxaa jiray dadka gabayaaga ah waxbaa laga fahmay dad badan ba waxay u fahmeen inuu gabaygu xaaraan yahayba beri baan waxaan garanaya sagaashamaadkii ahayd ayaa meel dacwadashaar aan isugu nimi baa ayaan kelmad yar ka idho markaasaa dadkii qaar ba waxay lahaayeen waa maxay wacdigan gabayga laga dambeysiyey anagu wacdi hooyaale weligeen manaan arag ama waxa odhan ama wadaad gabiya baa jira miyaanu gabaygu markaa runtii de taas waxaa ku tusinaysaa beriga hore wadaadadu yaana gabi jirinba oo ama aad u yaraan runtii lakiin imaka way soo fara badanayan alxamdulilah way soo badanayaan de waxaa runtii loo baahanya in xamlad la sameeyo ama dadaal fara badan la sameeyo oo ummadda runtii loogu gurmado kolley saaxiibada halkan gurmedna waa aad baan ugu mahadnaqayaa oo magaca gurmed baabaan u bogay laftiisa ummadda gurmed badan bay u baahantay runtii gurmed fara badan ayay u baahantay gurmedkaasi waxa weeyaan iminka halkan waxaynu ku haynaa suugaantaynu caawa ka hadlaynay suugaantu wa haddii dadka suugaanta wax ka abuura ee waliba wax fahmaya hadday dadaal fara badan sameeyaan runtii wax badan bay tari lahayd ama kutub ha lagu turjumo xataa iminka umuuraha haddii dhaxalka kale gabayo laga sameeyo oo isagoo gabaya lasoo sameeyo dadku way ku dhegi lahaayeen ama salaadda shuruudaheeda oo kale iyo arkaanteeda lagaga warramo dadku way qabsan lahaayeen oo waxa weeyaan nadmigu wax fara badan buu runtii fududaya sidaa dee culimmadii inaga horraysay ay ugu adeegsateen wax muhima ah runtii marka inaga waxaad mooddaa maadaamaaynu dad iska cajabanahay luqadaynu aan carabi ahayn carabiga aqoontiina nagu yartahay tahay weerar ku socdaba oo culays lagu hayaba oo dadkii yani maarata manhajkii laga soo galay oo dadkii laga dhaadhiciyey carabiga waxba laguma cuno oo carabiga waxba laga faa'idi maayo oo iyaduna runtii waa mushkilada jiraan laakiin af soomaaligeenna haddii eh, loogu sameeyo eh, tixo eh, maarata mawaadiicda qaar lagu sameeyey aad bay runtii u anfici taasoo kale xitaa haddii lagu daro manhajka si fudud baa loo fahmi lahaaba waxa laga qofku arrimaha qaar inuu taaba ku qaato ku fahmo oo diin ahaanba u fahmo isagoon gabay ahaanba uga faaidsanayno inuu inuu sharciyanba wixii maadaama axkaam ka warramayo uu ku qaataba aad bay runtii muhiim tahay marka runtii dadaal fara badan baa loo baahan yahay dadkana in maarata wixii sugaanhaya kolle ay ku tawjiihiyaan oo ay ku tusaan oo tubta toosan ugu tilmaamaan gabayguna runtii haddii maaragtay wuxuu murtihiiyo haddaad gabay waxtara madal ka sheegayso amaad erey muhiimo waxtara murtihiiyo haddaad gabay waxtara iyo mase tirinaysa amaad erey muhiimo waxtara madal ka sheegayso amay midhaha suugaantu tahay moohata laabtaada marka hore allaha maaliga ah, maxaad u soo jeedi marka xiga rasuulkii mudnaa caleyh isalaatu wasalaam marka xiga rasuulkii mudnaa sheeg martabadiisa marka xiga dadka u kala macnee muuminka iyo gaalka haddii aad aad runtii qaabkaa usoo dhigto adigoo ka duulaya shareecada islaamka oo sidaa u dhigto halkaad maara faa'iido badan bay yeelanaysaa innaga waxayna soo daarsaday hees shacaa'ira oo dhaqankii dhaawacaysa gabay qabyaalaad ku saabsan mid kaloo wax kale ku saabsan mid qof lagu weerarayo shaksi karaamadiis lagu dilayo mushkiladahaas ayna soo maray marka idinkuma dheeraynayo runtii intaasaan kusoo gaabinayaa xuseenna waxaan le xuseeno waa dadaalaysaa dadaal fara badan baa kaa Eh, dadaalka waa sii wadasa insha allahu tacaala aad ba u mahadsantiin wasalamu alaikum wxmatulah barkatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekh xuseen ereygaa uu ka cudur daartay ahaa abwaan waxun baan u qaadanaynaa uun tawaaduc dee laakiin abwaannimadiisa isaga ayaa iskeen baray cabdulaahi dhoodaakan mar hore soo qaatay baa wuxuu lahaa mahmaha asal ayaa jirtoon cidi ilaa weyne abwaan hore miduu sheegay baa ina odhaanaysa ri isnuugta meel uga ekaaninaysa maana marka inuu isagoo ammaanta iska ilaaliyahay waa gobanimada ayay ka mid tahay laakiin innaga waa inoo yahay waxaan ku soo gebagabaynayaa suugaantu waa sidaa ay sheegeen culimmadii igu horreysay iyo aqoon-yahaniintii waa dhaxalka iyo taariikhdeenna waxa sida weeyaan sheekh cabdirasaaqan mar kale ku celiyo khayrallaha siiyaba maalin wuxuu igu yidhi taariikh soomaaliyeed haddaad u baahata meel kalood ka helaysaa ma jirto waxaad ka helaysaa waa suugaanta gabay baa waxaa ku jirtay ujeedada haddaan dhiimiyoon dhayda ka caddeeyo ummad weliba dhaqan goonihay gaar u dhigataaye hiddahay ku wada dhaadataa amase dhowrtaaye dhalintiiyo dhasheeday bartaa dharaqsigiisii suugaanna waa dhuuxa qore dhaxal awowgaayo waa dheeman taariikh sidoo laga dhowaystaayo waa kayd dhigdhiga caadadoo laga dhagoosta gardhu yaashay xaal lagu dhugtamay xaajo lagu dhiiqday iyadaa ku qori dhaydka iyo dhool iftiin badan inkastoo inuu dhalan gurray u dhaqanka duugoobay oo la layska dhanacyaacayo haatan dhugatoobay balan qodobo dhowra mudnaa hadal ka soo dheegto sugaantuna noocaasay tahay oo iyada ayaa dhaqanka kaydisa barnaamijku isagoo inagu dheeraaday laakiin muhiimadiisa lahaa halka ayaynu ku soo afmeeri doonaa caawa haddii ilaahay yidhaahdo abwaanku aad iyo aad buu mahadsan yahay ilahi subxana watacaala ayaa awalan mudan abwaankuna waa mahadsan yahay isaguna idinna aad iyo aad baad u mudan tihiin dhegaysigiinna qiimaha iyo qaayaha badan eed nagu dhegaysateen wajzakum allahu khayr waxsan allahu ilaykum subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wallahu aclam